camrun camarna mutabic waa mid raacaya xadulkalaami kalaamka xadkiisa maladii kii weeye afaada u faa'iideeyey almustamica ka dhegaysanaya shay-an waxa weeyaan horay uu u soo yidhi yaa saa'ilii can alkalaami almuntadim xaddan wa nawcan wa ilaa kam yanqasim marka xadkii iyo noocii uu rabaa haddeesan inuu sheego xadkii uu hormariyey xaddulkalaami kalaam xadkiisi maa kii weeye ismawsuula ka dhige maada ama waxaad ka dhigeen nakira mawsuufaa xaddulkalaami kalaamka xadkiisu maa lafdi weeye oo nakira ku maa lafdi weeye afaada faaideeye huwa lafdigaaso almustamica midka dhegaysanaya u faaideeye hayan mafcuulhaaniga iska xadif xad maxaa la yidhaahdaa luq ahaan xad luqatan waa almanc diididdaa la yidhahdaa xadka saas darteeda cuquubaadka sharcigaa ee sharcigu jideeyey tuug gacanta laga jaro zaaniga boqol karbaash lagu dhufto waxa weeyaan isbaarayso laguya gacan laga jaro waxaa la idhahdaa magaceeda waa maxay xuduud ah, xuduud sharciga maxaa xuduud lagu magacaaba waxa weeyaan dadka ayay xumaanta iyo macsida ka celinay marka xadku waa manc luqa ahaan isilaax ahaanna xadku waxaa la yidhaahdaa maa yumayisu shay'a camaa cadaahu waa waxa shayga ka saara wixii ka soo haray maa yumayisu shaya camaa cadaahu waa waxa shayga ka saara wixii asaga ka soo haray kaasaa la yidhahdaa xad shayguna xad ma noqon karo ilaa maa kaana jaamican liafraadi اlmaxduud maanican min dukhuuli gayrihi fiihi xadku markuu taam noqonaa waa goorma xad waxaa la idhahdaa maa kaana jaamican liafraadi اlmaxduudi waa midka jamcina shayga la xadaynaya afraaddiisa maanican min dukhuuli gayrihi fiihi diidayana maxduudkaas la xadaynaya kayrkiis inuu meesha soo galo oo waxa weeye mid kastoo ka mida kan la xadaynao xadkan waa ku rumooba wax kalena marnaba xadkan kuma rumoobi karo kaasaa waxaa la ihahdaa xad xadulkalaami kalaamka xadkiisa maa lafdigii weeye mawsuul ka dhig ama maa lafdi weeye nakiro ka dhig maada lafdigan ku ridayna afaada faa'ideeyey huwa lafdigaasu almustamica ka dhagaysana wax u faa'ideeyey kalaamkii marka quyuuddii labadaasu ku soo koob waana sida ina maalig alfiyadii maray kalaamuna lafdun mufiidun kastaqim waa kii yidhi mugta marka labuu ku koobay maa oo lafdi ah iyo afaada oo faa'iidadii marka waxa weeyaan maa lafdi maxaa baxay addiwaalu arbaca afarta wax tusta aan meesha ka baxeen marka la filiyo afartaas waxa tuseen oo waxa faa'iideeyeen ee kalaam maaha الdiwاl الأربعة oo waa maxay alishaaرaةu ishaaرadu wax waa tustaa qofkii oo taaganaad gacanta saas leedahay waa uu ku fahmaa waxbaad u faa'iideynaya waa u fariisana ama asagoo fadhiyaad leedahay ah, marka ishaaradu wax waa tustaa lakin kalaam ma maxaa yaele ma lafdi maaha ayado alishaaرة wlcuqad suuqleyda ari gadatabaiyo aad ugu dhaqmaan intaasoo hore intaasoo dambe naga siiday laba faroodaa laisla guntaa faraa intaasa loo laabo intaas iyo intaas naga siidu leey marka waxa weeyaan cuqad waa waxyaala laisla yaqaan istilaaxaad laisla yaqaan wey inta horena waxbay ka tirjamay inta dambena waxbay ka tirjamay cuqad waxbaa lagu ay faa'iideeyaan laakiin haddana ma ahan kalaam sababtoo a lafdi ma leh waxaa ku baxay waxa la dhaha khab qoraalka qofka inta usoo qorto akristo ayuu ka faa'iida laakiin kalaam lama yidha maxaa yaele lafdi lagu dhawaaqay male waxaa ku baxay nusab ama lisaanuxaal oo isku mid eh. nusab iyo lisaanuxaal oo isku mid nusab hadda waxa weyaan qofkii masaajidku imaana guduhu soo gela waa musaafir weligiis xataa soomaliya ma aynu halku diyaar kaga soo deg markuu gudaha soo galo qofna weydii maa dhihi maa qibladii dhanka iga jirta maxaa yaele calaamada meeshan laga taagay mixraabkan wey uu soo galayba calaamadan taagan a waxay ka dhiganta inay la hadlaydo leedahay war halkaasa qiblada jirta waa nusab waa waxyaalaha la taagay calaamada qofka wax tusta wey nusabka ama lisaanulxaalka bakeeri ku shubaya biyo ama shaahu ku shubaya suu ugu wado markuu buuxsamo ayagoon cid hadasho la aruu ka joojina maxaa yeele xaaladda bakeriga waxay leedahay war waa buuxaahe iga jooji lisaan xaala la yidhaha ama nusab halkaasaad iska mara xaafadaanaad soo degtay maantaad soo degtay waa dhex martay midnaanad dheeraad adag oo kusoo leexanaysa cidnad soo gala yadoo kudhina dhisa iska soo gelay maxaa yeele calaamadana waxay ku tiri war waa baydka alla ummadda ka dhexeeya masjidkaayo kaale soo gal waa nusad waa calaamad la taagay aziwaal alarbaca afarta wax tustaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa alishaara waalcuqad wاnusab iyo waxa weeyaan khadkii qoraalkii khadkii ama kitaabadii kuwaasaa baxay maa marka la yidhi ay ku dhexeen afartaas afaada u faa'iideeye huwa maagu almustamica lafdiga qofka mustamica wax u faa'iideeye waxaa loola jeedaa faa'idatan yaxsulu sukuutu calayha min almutakalimi wasaamici faa'iido qofkii ku hadlaayey oo hadlaayey iyo kii dhegaysanayba ay ku aamusi karaan sidaas weeyaan waxaa baxay wixii lafdiya oo aan waxba faa'iideyn sida tarkiibkii idaafiga ahaa cabdullaahi sida tarkiibkii isnaadiga ahaa baraqa naxru baraqa naxruhu shaaba qarnaaha sida tarkiibkii masjiga ahaa baclabaka kuwaasaa baxeen lafdi waa yihiin murakab waa yihiin laakiin faa'iide ma faa'iideeyaan tarkiibka idaafigaa sida cabdullaahi tarkiibkii masjiga ahaa sida baclabaka tarkiibkii isnaadiga ahaa sida shaaba qarnaaha iyo baraqa naxru iyo wixii lamid kuwaasaa baxeen haddaba waxaa la aw murakabkii qaydkii murakabka halkuu geeyo qaydkii murakabka ma usan sheegin wuxuu yidhi maa lafdigii waa sheegay oo maadaasaa ku dhacayda afaadalmusamica mufiidkiina waa sheegay aawa murakabkii waxaa la yidhi alifaadatu tastalzimu ifaadadaana laasimsaydoo keenayda maxaa yeelay laysa lanaa mufiidun hayru murakab waxay dhaheen naxwooley annaga maba lihinba mufiid aan murakab ahayn id laysa lanaa mufiidun hayru murakab waxay dhaheen sideedaba annaga maba hayno waxa weeyaan mufiid aan murakab ahayn marka waxaa laasimsanaya mufiidka ayaa murakabnimadii laasimsana idan marka saddex qayd a meesha taalla lafdi waa inuu yahay murakab waa inuu yahay mufiid waa inuu yahay qaar kamida ah naxwoleyda waxay ku dareen sida ina maalig oo kale kitaabka tasiilka wuxuu ku daray wa an yakuuna maqsuudan lidaati waa inuu noqdo shay daatadiisa loo qastay maqsuudan lidaati laba shayaa ku baxayda maqsuudan marka la yidhi hayru maqsuudka ku baxay ka kalaami naaim ka kalaami naa'im wasaahi qof iska hurdayey ayaa wuxuu yidhi qadima cumaan cumaan safarkii waa ka yimid waa iska dhinac kale u seexay waa iska hurdaa ma maanta waa alwasaada waa dheelalaaba waa hadal carabka ka soo baxay meel kuma dhisna kaasoo kale kalaam lama yidhahdo maxaa ila maqsuudba maaha waxaa lidaatii la yidhi waxaa ku baxay jumlada silada ah siladu waa maqsuudun ligayriha mawsuulka in lagu caddeeyaa la rabaa ma aha iyada loo qasima waxaa leedahay jaa ladii qaama abuuh jaa ladii ninkii yaa yimid qaama abuuhudan waxaa rabta alladiidaas inaad ku caddaydo ah, jaa ladii kiiyaa yimid qaama abuuhu aabis meesha ka istaagay marka qaama abuuhudaasoo kale waxay dhahdeen kalaam maaha maxaa yeelay maqsuud lidaati maaha maqsuud lidaati maaha waa maqsuud ligayri ism mawsuulkaas inay caddaydaan loogu talagalay marka quyuuddu waa afartaas waa lafdi murakas mufiid maqsuud weeyaan ara waxay ku dareen shardi kale waxaa ah tajadud ulfaa'ida waa in faa'iidadu cusboonaato waxay dhahdeen kalaam tajadudulfaa'ida waa maxay hadal oo macno cusub faa'idayn waa inuu noqda shayga awalba la yiqiin kalaam maahana yidhahdeen hadaad tidhaahdo alsamaau fawqana cirku waa naga koreeya waalardu taxtana waxay dhahdeen kalaam maaha maxayl qof walbaa hore u yiqiin hadaad tidhaahdo alkullu akbaru min aljuzi shayga guuda shayga juz ka mida ka weyn ahlulkalaam maaha laakiin taas way diideen ina maalig iyo waa diideen waxayna sida sawaabka shardi ma ahan qaydna ma ahan tajadud ulfaa'ida qolo kale waxay ku dareen itixaad lqaa'il hal qof waa inuu wada yidhaahdaa qaama zaydu markaasay kalaam noqoneen laakiin waa hadii qofkaan yidhahda qaama kauna yidhahda zaydu zayda meeshan ka istaagay markaasaa waxa weeyaan maxamed wuxuu yidhi qaama markaasaan ana ku daraan zaydu waxay yidhahdeen kalaam ma ah laakiin taas inamaa lagu dida iyo aimo kale waay dhahan iyaduna shardi kale maaha laba qof haddaad hab tiraado qaamisadi waa kalamaa laleeyahy ah, shardi maaha itixaad qaa'id tajadud ulfaa'idana qayd maaha labadaba meesha ka saar marka qolana waxay ku dareen carabigu inay kaasaa fiican wa an yakuuna min waxa weya mima wadacat lcarab waa inuu yahay macnaha an yakuuna min awdaaci carab waxyaalaha carabtu dejida wa inuu ka mid yahy kaasaa qayd oo qayd shanaada marka quyuuddu waa shan waxa weeyaan lafdi murakab mufiid maqsuud lidaatihi mawduucan amase an yakuuna min awdaaci carabiy waxyaala carab ku shantaas qaydaa laga maarmaana labadan qaydna looma baahno oo tajadud ulfaa'ida iyo itixaad ulqaacid toddobadaas qaara ka dhigan lakiin labadaas looma baahna labadaas looma baahno xadulkalaami kalaamka xadkiisu maa lafdigii weeye afaada faaidey huwa lafdigu almusamica qofka dhegaysana u faa'ideeyey naxw naxwdaas naxwe a banaan naxwu a banaan labadoo banaan naxwu aan hadda ku wadayna naxwu aan ku wadaynaa marka naxwu mar haddaan nidhi mubtadaanu soo qadarayna wadalika kaas kalaamkaas wax faa'iideeye naxwu markaan idhaahno qawlika mudaafuleyga u qadari karna naxwu qawlika inaad tidhaahoo kale weeye facaa zaydu zaydaa degdegay wa camrun camarna mutabicun waa raacay qawlkaasaan soo qadaray markaasaan jumlada damben muqul qowl ka dhigno waxaa noo bannaan qawlba inaana isku lugoyn maxaa yeele asalku waa cadam alxadfi inaan waxba la xadfin oo aan idhaahno naxwu facaa waxaa kaloo noo banaan icraab kale inaan idhaahno naxwu sacaa zaydun weeye iyo wa camrun mutabic oo aanaan macnayn oo waxa weeyaan maqsuud bilafdiyaan ka dhigayna mudaaf ilay cadiyan ka dhigayna waxaan le wadalika mitaalka naxwu sacaa zaydun zaydaa degdegay oo kale wey zaydaa degdegay o iska mudaaf ilay calayhi cadiya markaas saddex icraabood wey hadha ogow oo lagaaga rabo in qowl lasoo qadaro jumlada maqul qowl laga dhigo in layska daayo oo jumlada oo la macnaynayo laga dhigo mudaaf iyo in jumlada lafdigeeda mudaaf ilayhi laga dhiganta loo qasto saddexdaas weeye wa nawcuhu nawcu lkalaam kalaamka noociisa xagkii waa ka soo baxan ah, xag waa ka soo baxan ilaa waa ka yidhi yaa can alkalaami almuntadim xaddan wa nawcan nooc ahaanuu noo sharxa marka wa nawcuhu nawcu lkalaami kalaamka noociisa اldي نوca yubnى naayfaacilka kalaamki u celi yubnى huwa kalaamka la dhiso calayhi nooca korkiisa lagu dhiso smun ism weeye wa ficlu ficil weeye uma xarfu macna macna xarafkiisii weeye wa nawcuhu nawcu kalaam kalaamka noociisa nooc iyo jinsi waa inaad kala taqaan nooc iyo jinsi waxa way nooc maxaa la ihahdaa waxaa la ihahdaa kuliyun maquulu calaa kaiirina mutafiqiina bilxaqiiqati waxaa la yidhaahdaa kuliyun waa shay guud oo wax badan jamcinaya nooc haddaad maqasho kuliyun mafhuulun oo laga yidhaahdo calaa kasiiriina kuwa fara badan mutafiqiina bilxaqiiqati waxaa faraha badan oo xaqiiq ahaan iswaafaqsan maalan waxaa tihi insaanu bal insaan hadda waa imis insaan maog tahay waa kuliyun wax guud wey shay guud wey oo laga yidhaahdo dad fara badan oo xaqiiq ahaan iswaafaqsanoo kulligood waa banu aadam marka waa waxaa la idhahdaa kuliyun maquulun calaa kaiiriina muttafiqiina bilxaqiiqa taas waa maxay waa nooc laakiin jinsi haddaad maqasho waa maxay jinsi jinsi waa ka duway jinsi iyo nuucna mara badan waa inaad kala taqaan jinsiga waxaa la idhahdaa kuliyun maquulun calaa kaiiriina mkhtaliiina biaqiiqa intaas bisaas ku kala duwe mukhtaliiina kaliya uga duwe waxaa la yidhaahdaa waa qaacida kuliya oo laga yidhaahdo wax fara badan oo xaqiiqada ku kala duwan maalan waxaa tira xayawaan xayawaan haddaa tiri maxaa imaana insaankii waa ka mid geeli waa ka mid bahaladiina ka mid marka waxaa lagu ilaaqaa waa kulli oo ku dhaca wax fara badan oo xaqiiqada ku kala duwan jinsi haddaad maqasho waa kaasa waa qoladii mutakalimiinta warkoodii wey waxaaso dhan aan kuu sheegay ogow he labada qaacidaba mutakalimiinta iska warkii sulamka warkii sulamka iyo waxa weeyaan waa marka waa mutakalimiintii warkoodii waa mantiqi qolada manaadiqada iskale waxaanba oo waxa weya nuuca iyo badanaaba jinsiga iyo dawaabidda u kala samayda laakiin xoogaa inaad fahamtaa ku muhiim oo hadhow nuuc iyo jinsi haddaad kala garo weydo waa musiibo wa nawcuhu nawcu kalaam kalaamka nuuciisa aladii nooca yubna huwa kalaamka la dhiso calayhi nooca korkiisa lagu dhiso ismun ism weeye wa ficlun ficil weeye uma xarfu macnaa macnaa xarafkiisii weeye waxa weeye kalaamka nuuciisa uu ka dhismo waxa weeyaan maa yata'alafu minhu lkalaam waxaa la yidhahda kalaamku waxa uu iskaga soo dunmo waa isim iyo ficil iyo xaraf miaal haddeer sii horeetad ku garan kartaa sacaa zaydun sacaa ficil maadi aheed soo ma sacaa waa ficil maadi zaydunna waa isim waa kaas waa aqalu maa yataalafu lkalaam isimka ficil wa camrun mutabicna waa laba isim waa mubtadiya khabar marka kalaamku saddex uu iskaga dunmaa nuucyada waa isim iyo ficil iyo xaraf macno leh xaraf macnaa wuxuu leeyahy wuxuu ka ictiraasa xuruuf lmabaani ila xuruuftiya laba loo qaybiyaa xuruuf اlmacaani iyo xuruuf اlmabaani xarfu macna iyo xarfu mabna labay kala yihin xarfu mabna waa alif ba ta ta jim wey xuruuftaas xuruuf lmabaani a laha xuruufta kalaamka marka la dhisa guri haddaad ka dhisay maxaad u baahantay bulkeetiya soo qaada meeshaan dhige shabitayra soo ka saar mid kalaad bulkuleed kala saare markaasaa guri soo baxa sooma laakiin markaad kelimad carabiya dhisaydan maxaad u baahantay xuruuftan xuruf tujaayigaad aadee dhowr xarafaad soo qaadee zaay iyo ya iyo daal ad soo qaadeen oo isku daree zaydun ad soo bixi marka xuruufulmabaaniya la yidhahdaa kalaamka carbeedaa laga dhisa xuruuftan marka kuwaasu kalaamka juz ka mida maaha ee juz ka mida waxa ah xuruufta la xuruufulmacaani sida min oo kale iyo ilaa iyo lan iyo man oo kaleeto iyo kuwaas weeyaan marka waa kuwaas saddexdaas marka weeyaan nuuca kalaamka saddexdaas wax aan ahayn kama koro taasna waxaa u daliil ah culummada oo fannigan naxwada tarraacraaceen oo dabagaleen luqadii carbeed ayay saddexdaan waxaan ahayn waayeen marka daliil waxa u ah istiqraac oo taamka weliba istiqraac oo taam istiqraaga taam iyo naaqisa loo qaybiya oo istiqraac taam ah waa kan oo kale waa taam maxay qof soo buri karaa ma jiro qof inta taga xaraf af mid afraadan wadaho kalaamka ka mida dhihi karaa ma jiro istiqraac taama taasaa la yidhaha waana xujo istiqraac naaqisa oo shiikhuu ku sheekh cabdullaahi ku misaalin jiray qaacidaa ku wada jira ta mareen bad iyo bikri oo wareegeen ay reedeen kullu xayawaanin yuxariku fakahu asfal cinda almadqi waxay idhahdeen xayawaan kasta markuu wax calaalinayo daamankiisa hoosuu dhaqdhaqaajiya qaacido weeye yidhahdeen waxaa u daliilkaasina istiqraar bad iyo bikriba waa marnayo waxa weeyaan waa la waayey dad iyo dunyo iyo dugaag wixii wax calaalinaa waa inuu daanka hoose dhaqaajiya yaxaasaa la arkay inta qaybta hore dhigay qaybta kore iskala dhacaay oon dhaqaajayn markaasaa la yidhi waa naaqis istiqraagin naaqis weel istiqraagin taa ma aha marka kaasu istiqraaq naaqisana sheekh cabdullahi madoobi kuna ku misaali jiray wa nawcu kalaamka nuuciisa aladi nuuca yubna huwa kalaamka lagu dhisa caleyh nuuca korkiisa ismu weeye wa ficlun weeye uma xarfun macna weeye marka waxa ugu yar oo kalaam iska kora waa laba isim ama se ficil iyo isim iskama kori karo laba xaraf iskama kori karo laba ficil iskama kori karo xaraf iyo ficil iskama kori karo xaraf iyo isim oo waxa weeyaan yaa saa'iliin marka la yidhahdo yaa oo xarafa iyo saa'iliin oo isima maaha kalaamku ee yaada waxay naa'ib ka tahay ficil marka iskama korin laakiin sidaas wax qabaa qaar qabaa waa jira sida abucali farisi isaga waa qabaa inuu kalaam yahay munaaduhu oo isim iyo xaraf iska koray laakiin sawaab ma aha mideeda kale marka lagu leeyahay wuxuu iska korayaa ficil iyo ism shardi maaha labada lafdi in lagu dhawaaqa ficilka kaliyaha lagu dhawaaqaa qum aa lagu leeyahay qum waa ficil amarkii soo maaha isimkiina waa damiir mustatir ah marka waa noocaas baab ismi isimkii baabkiisii haadaa maxalu falsmu isimkii maladii kii weeye yadkhuluhu uu galo min wa ilaa uu galo ow amase kaana ahaaday majhuuran ku la jiray bxataa lagu jiray wacalaa lagu jiray miaaluhu isimka miaalkiisii zaydun weeye wa khaylun weeye wa qanan weeye wadaa weeye wa tilka weeye wladi weeye waman weeye wa kam weeye nusooyinka gobol isilaafsan nusooyinka gobol a iskhilaafsan nusadeeda hadda sidaasuu dhigaya marka dhib male waa isku mide aduu iska fiirsa marka ismaan halkaan ka gelaynaa tanna waa inqisaamka hadda waxa weeyaan inqisaamkii halkan ka gelayna xaal xadkii waa soo sheegnay nuuciina waa soo sheegnay oo nuucu saddexu noqday halkan maxaa noo dhiman inqisaamkii nuuc walba inta usii qaybsamo isimku waa qaybsamaa ficilku waa qaybsamaa xarafkuna waa qaybsamaa isimkiian marka gaalo isim luq ahaan maa dalla calaa musamaahu aa la yihahdaa isim luq ahaan maa dalla calaa musamaahu istilaax ahaana kelimatun dallat calaa macnan fii nafsihaa walam taqtarin baxad اlأزminati ثaلaaثaةi waضcan a la dhahdaa waxa weeyaan isilaax ahaan waxaa la dhahdaa kelimaة mdlf calىa macnan fii nafsiha waa kelimad marka lagu dhawaaqo daatadeeda macno tusayda kelimatu mdlf calىa macnan fii nafsiha walam taktarin aan lana xadhiibsan baxad اlأزminati zamanyaalka mid ka mida aزminada aثaلaaثaة oo saddexa waضcan xagga dejinta wacan marka la le laga اxtiraasa waxa weeyaan ism faacilkii oo kale oo zaman tusaya waci ahaan ma ahan waa macno caarif waxay leedahay zaydun daaribun camran hadan hadda zamanu tusay daaribun laakiin waci maahan looma dejin ee macno caariba ku yimid wey marka wacan falismu isimkii maldii kii weeye maldii lafdigii weeye yadkhuluhu uu gelaya ama maa lafdi weeye ismawsuul ka dhig ama nakira mawsuufa ka dhig yadkhuluhu uu gelayo lafdiga min uu gelayo min waa ilaa uu gelayo ow amase kaana ahaaday majruuran mid la jeray bixataa xataa lagu jeray wa calaa calaa lagu jeray marka isimka calaamadiisi wuxuu ka dhigay xarfu jer kelimadii uu galo bis halkaas calaamuu sheega xiriiri isim calaamada lagu yaqaan calaamadiisi aad u geliyo soddon culamada gabala gaarsiiyeen laakiin asagu hal calaama kugu soo gaabsaday waa isim waxaa la idhahdaa waa lafdiga xarfuljar galo waxaa tidhaahdaa waxaa la mida afarka xarfujerka ism kastoo hoos dhigan lafdi kastoo hoos dhigan oo caamil hoos dhigana waa ism isagan ah, waxa hoos dhigoo dhanna labay ku kooban yihiin waa xarafjaar iyo mudaaf bes ah, marka xarfujarku waa calaamad isim jarka oo ah afarka uu keenay caamilkuna waa calaamad isim tanwiin ku da tanwiintuna waa calaamad isim oo tanwiin tamkiin iyo tanwiin muqaabala iyo tanwiin ciwad iyo tanwiin tankiir afartuba waa calaamad isim isnaadkuna waa calaamada ugu nacsiga badan ismleyd ah, haddaad tidhahdo darabtu anaa garaacay hadda garaacidiis adugu isma nismayn waxa wy taadaas in isimtay tusay mhm. miaalhu isimkii miaalkiisii zaydun wey wakaynun waanam wuxuu kuu miaaliye isimkii wuxuu noqon karaa macrifii nakiro intaba noqon karaa zaydun waa macrifo khaylun iyo kanamna waxa weeyaan waa nakiradii wadaakan wa tilka taas iyo waladii kii iyo waman man iyo wa kam kam marka wadaa tilka idinkuguma tala sooma antaa idinkugu bedelay antaa fiican sababta waxay noqonaydaa daa ismu ishaaradiiu ka soo qaaday antana damaa'irtiiu ka soo qaaday waladiina ismawsuulu ka soo qaaday manna asmaau listifhaam ama asmaau shardi kanna ismu istifhaam ama qabariy marka in isimku qaybo badan leeyihi kutusa oo daa waa ismushaarihii antana waa damaairtii waladina waa ismawsuulkiiu ka soo qaaday manna waxaad tiraa ismu sharda ma ismu istifhaam kanna waa kam istifhaami ama kam khabariya halkaasa iska joog xadulkalaami xaddu mubtado marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi xaddu mudaaf alkalaami mudaafu ilayhi majruur وcalaamaةu jarihi kasraة ظaahiraة fي aakhirihi ma sm mawصuل mabniy calى الsukuni fي maxali rafcin khabr mbtady wاljumlaة min almubtady oo xadu ah iyo wakhabarihi oo maada ah laa maxala laha min alicraabi lanaha mustanafaة istinaafا bayaaniya istinaaf bayaaniya waxaa la ihahdaa maa waqaca jawaaban lisu'aalin muqadarin maa waqaca jawaaban lisu'aalin muqadarin suaal mqadara wixii jawaab u dhaca la istinaaf bayaaniya maa waqaca jawaaban lisuaalin muqadari marka waxay ka dhigan tahay maa xad kalaami iyadoo la yidhi markaasaa la yidhi xad kalaami kada istinaafka bayaaniga waa saas maada marka mawsuulaan ka dhignay nakira mawsuufa in laga dhigana waa banaanta أفاد فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما والجملة من الفعل أو أفادا يو الفاعل هو ده لا محل له من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل أفادا haddii maada aad ka dhigto nakirana maxaa leedahay jumladan waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin صifatu ma waraabidu baynahumaa faacilu afaada المصطلح مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل المحل بسكون الوقف أما بسكون الروي شاعرك وحوين سكون كيس الله بسكون الروي ولا شيخ صاحب ديك شيخ عبد الحميد شيخ الله يا أخي كتاب كان نحو سعى زيد نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك وذلك الواو للسنات ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا لك اللام للبعد والكاف حرف خطاب نحو خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة استئنافا بيانيا استئناف بيانيا وحل ما وقع جوابا لسؤال مقدر هل كاس مركز شوكتو صدح ku banaan inaad tirahda naxwu mudaaf wlmudaaf ilayhi maxduufun taqdiiruhu naxwu qawlika ah, taqdiiruhu qawluka naxwu qawlika dhe ah, taqdiiruhu qawluka naxwu qawlika naxwu mudaaf qawli mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih qawli mudaaf walkaafu damiir mutaصil mabniin cala fatxi fi maxali jari mudaaf ilayh sacaafic maadin mabniyin calaa fatxati muqadarati calaa aakhirihi manaca min duhuri ishtaal maxali manaca min duhuuriha atacadud manaca min duhuri atacadud zaydun faacil saca marfuuc wa rafci damatun daahiratun fii aakhirihi waljumlatu min alficli oo saca ah iyo walfaacil oo zaydun ah fii maxali nasbin maquul qow ila qowlan soo qadarnay waa koow haddaa rabtana qowlka iska daa marka waxaad tidhahdaa waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha wljumlatu min alficli والفاعل في محل جر بإضافة النحو إليها تصنع من مد كلام بنا نحو مض... نحو نحو مضاف سعى زيد أسوة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة مقدرة على آخر منع من ذرها اشتغل المحل بحركة الحكاية لفظه ما قصد لفظه فهو وصل لنا قاعدة وصل ما قصد لفظه فهو وصل هيها ka soco wa camrun alwaawu xarfu cadfin camrun mubtadaun marfuucun bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi alwaawu waawu camri waxaa leedahay alwaawu faariqatun bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari ama fii xaalatay nasbi fala ltibaasa baynahuma dhe wowdan camr marka uu calam yahay aa lagu qoraa markuu calam yahay haduu wax kala noqdo sida camruka laguma qoro camru ah, oo bimacnaa xayaataa laguma qoro wow laguma qoro waa calam inuu yahay calna waa inaysan ku jirin waa shardi waa inuan calna aysan ku jirin waana inuu calam yahay oo uu qof magac u yahay waa lagu qoraa maxaa yaele camar iyo cumar lama kala garan karo sideeda shaqal asal maaha kelmadda in la shaqla lamana ictimaado shaqalkan qalinka marka camaru iyo cumaru wax lagu kala saaro male haddaan wowdaas la qorin xaaladaha ay isku darmaan waa xaalatu rafca iyo xaalatljar labadaas xaala wow haddaad aragto ka dambayda rada waxaa leeda camar u akri haddaad ka weydo wowna cumar u akri xaalatu nasbo iskuma daran kusami karaan sababtoo ah camar waa munsarif tanwiinu qaadaa camran alifaa ka daba qorna cumarna waa malansarifa cumara uu iska ahaana iskuma darmi karaan xaaladaas marka waxaad tidhahdaa alwaawu faariqatu bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari ama fii xaalati nasbi fala ltibaasa baynahuma mutabic khabaru mubtadain marfuucu bilmubtada'i wacalaamatu rafci damat muqadaraة calى akhiri manaca min duhri ashtaqa maxali bisukuuni اwaqfi ama bisukuuni rawi waa shaacirka sukuunkiisa jumladan jumlada ka horeyda unba iska raaceen haddaad jumlada ka horeyda qowlka soo girto maquul qowl ka dhigto wاljumlaةu min almubtada'i wakhabari fihi maxala naصbin macduufaة calى jumlati saca zayd o haddii aad waxa weeyaan sacaad saydu mudaafilayhi ka dhigtana iyadoo jumlana waljumlatu min almubtada wakhabari fii maxali jarin maxduufatun calaa jumlati sacaad zaydun haddaad jumladan hore sacaad zaydu mudaafilayhi toosa ka dhigto inta lafdigiisa u kasadana haddii markaas maba dhehaydidba mubtadii qaba ee waxaa leedahay wa camrun mutabic macduufun calaa sacaad zaydun ah. hal ismu mufradoo ka dhigay khalaas wa nawcuhu alwaawu xarfu cafin waa banaanta markaas waxaad ku cadfaydaa xadulkalaami jumladii maxalka icraab kumale markaas haddaa rabtana wowda istinaafiye ka dhig ayadana maxalka icraab kumale marnaba jumlada maxalka icraab kumale laakiin marna waa jumla mustanafaad ka dhigin marna macduufatun cala jumlati la maxalaha min alcraab wa nawcuhu alwaawu xarfu cadfin نوع مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نوع مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة النوع عليه على حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار الجار والمجرور متعلق بيبنى كذا تعلق يبنى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الكلام والجملة من الفعل أو يبنى هي والنائب الفاعل لا محل لها من الإحراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير المجهور بعلاء مثل علاء المجهور وإنه الفاعل كما يحقوق الضمير اسم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا والنوع إيه وخبره أو اسم آه لا محل لها من الإحراب لأنها معطوفة على جملة حد الكلام ما أفاد المستمع وفعل أروى وحرف عطف فعل معطوف على اسم والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة وفعل أروى وحرف عطف فعل معطوف على اسم والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ثم حرف عطف بمعنى الواو ترتيب ما فائدين بمعنى واو حرف معطوف على اسم والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره حرف مضاف معنى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد لأن الألف تلزم السكون ولا تقبل الحركة لذاتها فالاسم الفاء فاء الفصيحة لأنها صحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت حد الكلام والنوع وأردت بيان علامة كل واحد منهما فأقول لك الاسم مبتدا مرفوع من ابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدا والجمله من المبتدا وخبره في محل نصب مقبول القول المحذوف قول المحذوف كان يدخل فعل مضارع مرفوع للتجرد احاط وحي ما كي يدخله وجلايا من واي من تفاعل فيه يدخله وجلايا من يدخل فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره والهاء الضمير متصل مبني على الضم في محل نصب المفعول به مقدم من فاعل يدخل مرفوع وعلامة رفع الضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغل المحل بسكون الحكاية ومن قرمي معرب نغطي ما قصد لفظه فهو اسم أها قاعدة دي وحي لفظه سلوقة واسم قاعدة كلمة سو ماها ما قصد لفظه فهو محرب وحي لفظه سلوقة سيسا هو محرب والى wljumlau marka min alficli oo ydkulu iyo wlfacil oo min ah iyo wlmafcuuli oo damiirka alla maala mila lana silatu mawsuuli wa ilaa alwaaw xarfu cadfin ilaa macduufun calaa min wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu muqadaratun calaa aakhiri manaca min duhurihaa ishtiqaalu maxali bisukuuni xikaaya iska dhig hadda midkaan saaran waa kii xikaayada marka kana waa la qadara tacadurna waa la iska dhigi kara inta lasoo gaabiyo ow xarfu cadfin kaana ficlu maadi tarfacu isma tansibu lkhabara wasmu kaana damiirun mustatirun jawaasan taqdiruhu wa yacudu calaa ma madii celi majruuran khabaru kaana mansuub wa calaamatu nasbi farcatu daahiratun fii aakhirihi waljumlatu min kaana wasmiha wa khabariha laa maxala laha min alixraab liannaha macduufatun calaa jumlati yadkuluhu min taasood ku cadfee bxataa alba xarfu jarin xataa ismun majruurun xataa ism majruur bilba badaasaad ku jari wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alif manac min duhuri atacadu والمجرور متعلق بمجرور حتى ما انت حتى اسم للف كده نقصدناه وعلى الواو حرف عطف على معطوف على حتى والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الالف منع من ظهور التعدد مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخر مثال مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه زيد خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخر والجمله من المبتدا ومثال اي وخبر زيد والله محلها من الاعراب لانها مستأنفه استئنافا بيانيا وخير الواو حرف عطف خير معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره وغنم الواو حرف عطف غنم معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامه رفع الضمه مقدره على اخر منع من دور اشتغل محل بسكون الوقف وذا الواو حرف عطف ذا معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بالسكون الحكاية وأنت الواو حرف عطف أنت معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بحركة الحكاية والذي الواو حرف عطف الذي معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغل المحل بسكون الحكاية ومن الواو حرف عطف من معضوف على زيد والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغل المحل بسكون الحكاية وكما الواو حرف عطف كم معضوف على زيد والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغل المحل بسكون الحكاية والله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد